axaadiistii ku ifaadkaynu soo marna waxaa ka mida ifat lcajab cajiba rabbuna ayaa ka mida waxaanaynu tilmaana kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam labadaba inay ku timi ifat lcajab waa maa inuu alle subxaana wa tacala wax la yaabo ayb waxaanu tilmaanaa cajabku ama in wax lala yaabaa laba sababood baa keena laba sabab u ah shay in lala yaabo maxay in waxaashashaqaysaan ya ishmahun baan arkaya dhaqdhaqaaqaya ya fadal fadal hay cusub nam fadal shayga sababtiisa inuu jahli kaga sugay wixii keenay baanu aqoon taas waa mid ta labaad soomaaliya somalia ku shee mise carabiga khuruuju shay maxaad uga jeeda yani shaygu waxyaabihii la midka ahaa inuu ka duwanaado inuu ka duwanaado labadaaba waa lagu tilmaama cajabka kaale lagu tilmaamaya waaki jamiil tusaalaha adilo badan baan sheeg ina rabbaka layacjabu min ashaabi laysat lahu sabwa cajib allah min ficaalikuma iyo xadii kaleynu hay ifat lcajab dhinac kale haddaynu ka eegno waa ifa nooc maa noocyadii ifaatka ifat ficliya yacjabu mata sha wakayfa sha axaadiis badan banu marnay laa tazaalu jahannamu yulqa fiiha wtaqwa hiya taqulu hal min maziid xadiidka maxaa meesha loo keen wahiy taqulu hal min maziid ifatu alqadam aw alrijl ayaa alla subxaanah wa tacaala loo sugaya olada diidani waxay leeyihiin rijli waxa la yidhaahdaa waa aaa'ifa wljamaca rijlun min jaraad saasay ku tawjiihiyeen yani koox baa la gelinaya jahanama ee ma aha ilaahaynu qadam leey ya taasi waa rijli laakiin riwaayada kale qadam tilmaamaysa ayaa waxa weeye jawaab ugu filan waa jawaab jawaab labaad ma qortaan miya fawaaida ya waa qortaan soomaa waaye maxaa kale ya ay dhowr jawaab baynu ka sheeg yabac baynu xadiidka bilowgiisa yulqa markii dadka la gelinaya yulqa baa le markii qadamka la sheegayna yabac baa le yabac rab lcizai calayha qadam haddii dad looga jeedo waxaa la odhan lahaa iyadana xataa yulqiya fiiha rijlahu yani aa'ifatu baa la odhan lahaa ayb weli waxaynu wadnaa axaadiistii baynu wadnaa wqwlihi sal اllah alayh wslam ida qama axadukum sokaama xadiikaas ida qaama axadukum midkiin hadduu isu taago ila salaati salaad falaa yabsuqanna yaanu ku tufin candhuuf qibala wajhihi waxa weeye wejigiisa hortiis yani tujaaha wajhi wejigiisa hortiis ay amaamahu yaanu candhuuf ku tufin fain allaha maxaa yeelay alleh qibala wajhihi wejigiisa hortiisa ayuu ahaaday walaa can yamiinihi ay walaa yabsuqanna can yamiinih dhinaca midigna u tufin walaakin hase yeeshee can yasaarih ha ku tufo dhinaca bidix aw taxta qadamihi ama gomadiisa hoostiisa ha ku tufo muttafaqun calayh xadiikan bukhaariiyo muslim baa isku waafaqaya wuxuuna tilmaamaya qofku hadduu salaad tukanay inaan loo ogolayn oo mamnuuc tahay xagga qiblada inuu candhufu tufo dhinaca midigna inuu candhufu tufo labadaba waa la cileeyey xagga qiblada ama hortiisa inuu candhufu tufo wuxuu nabigu ku cileeyey calayhi salaau wasalaam ilaahay inuu hortiisa yahay dhinaca midigna walaa can yamiini faina can yamiinihi malaka ayaa alfaada kale saxiixanka ku timi tilmaamaysa yani midigta malag baa ka jooga yaanu midigtana u tufin laakiin waxaa loo ogolyaha dhinaca bidix ama cagtiisa hoostiis ayaa waxawe loo ogolyahay culimmada qaarna waxay yidhahdeen dhinaca bidix oo cagta hoosteeda ah oo labaduba waa wada socdaan sida riwaayaadka qaar tilmaamayaan walaakin can yasaarihi taxta qadami bidixdiisa oo welibana cagtiisa hoosteeda ah maxalushaahidku waxa uu yahay alla subxaanahu wa tacaala waxa lagu tilmaamay ee qofka tukanaya hortiisa inuu yahay xadiikuna daahirkiisa ama sida ka muuqanaysa waxaa laga yaabaa dadka qaar inay moodaan inuu khilaafsan yahay culuwigii alle subxaanahu watacaala loo sheegay oo qolyaha ahlulbidaca ee odhanaya allahu fii kulli makaan ilaahay meel walba waa jooga ayaa waxa weeye daliishanaya oo waxay leeyihiin kii tukanayaba ilaahay baa hortiisa abaydhahda ilaahay baa hortiisa ah taana waxaa laga faaiidaysanaya alla inuu meel walba joogo taa jawaabteeduna waxay tahay hadalkaasi inuu yahay hadal baail ujeeddada xadiidka looga jeedo sida ahlu sunnati waljamaca ay ku macneeyeen waxa ay tahay ilaahay buu qaabilaya xadiikii kale waa kii ahaa midkiin salaada hadduu galo fainahu yunaaji rabbahu ilaahay buu la ilaahay buu hortaagan yahay ta noocaasa iyo ilaahay inuu sareeyo oo carshigiisa uu ka koreeyo labada noocaasi isma khilaafayaan istaqbaltu lqamar baa lidha alqamaru amaami dayaxu hortayda ayuu ahaada hortayda ayuu ahaada taa macnaheedu maaha inuu hortaada halka aad taagan tahay hortiisa inuu taagan yahay maaha isagoo kaa sareeya ayaad hadana qaabilaysa marka macnaha looga jeedaa waxay tahay qofku salaada haduu tukanaya ilaahay buu soo qaabilaya iyadoo alla subxaanahu watacaala welibana uu ka sareeyo ayuu haddana xaggiis waxa weeye soo qaabilaya sidaasaa looga jeedaa yacni jihadii la amray qofku inuu u jeesto ayuu alle subxaanahu watacaala ayuu u qaabilaya mana khilaafsana nusuusta culuwiga tilmaamaysa ma khilaafsana fain allaha qibla wajh ayaa maxalu shaahid ku yahay wa qowlihi sal اllahu wasalam candhuufin la tufana mid bannaan ma ah in badanaa culimmada ka midii waxay idhaahdeen waa wax laga fiican yahy waa makruuh ayay ku tilmaameen culimo kalena waxay idhahdeen waa muxaram oo ma bannaana waayo axaadiid kala tilmaamaysa nabigu calayhi salaau wasalaam oo saxiixaynka ku timi inuu ka cadhooday ficilka noocana nabigu calayhi salaau wasalaam oo wuxuu arkay nukhamatan fii qiblat lmasjid xaako lagu tufay waxa weeye masjidka qibladiisa dabeedna nabigu aad buu uga cadhooday ilaa cadhadu wejigiisa ay ka muuqatay waxaa nabiga cadho gelinayaana waa waxaan bannaanayn wa qowlihi sal llahu alayh wasalam allaahuma ya allahu ilaahayow rab samaawaat waxa weeye samaawaadka rabbigoodiiow asabci toddobada ah ay yaa samaawaati sabc samaawaadka toddobada ah rabbigoodiiow kii abuuray ee lahaa ee maamulayay iyo wa raba alcarshi carshiga rabbigii alcaiimi weyn rabbana ay yaa rabbigayow wa rabba kulli shay shay kasta rabbigiisiiyow faaliqa alxabbi allaha inaynta kala jeexa kala dhambala iyo wanawa laftimireedka ee wax ka soo saara alxab waa waxa weeye qamadida iyo gallayda iyo waxyaabaha la midka xabuubka loo yaqaano ama siidhkooda ayaa xab looga jeedaa allihii kala dhambalayay ee wax ka soo saarayay wanawana waa laftimireedkii wey iyaduna ilaahay baa kala dhambala oo waxa weeye ka soo saara geed ka soo saara munzila tawraat allihii towraat soo dejiyey iyo wlinjiili injiil iyo wlfurqaani furqaan saddexda kitaab baa lihii soo dejiyey ayaa munzila tawraati wlinjiili wlfurqaan acuudu bika waxaan kaa magagelaya min shari kulli daabbatin xayawaan kasta ama daabad kasta dhibkiisaan kaa magangelaya anta adigu aad tahay aakhidun mid qabanay binaasiyati aafoodeeda aakhidu binasiyatiha yacni musaytarun calayha kii lahaa ee maamulayay ay u dullaysnayd ee foodeeda hayay macnahaasaa looga jeeda anta adigu atahay aakhidun mid haya binasiyatiha foodeeda yacni shay walba uu u hogaansan yahay anta adigu alwalu allihii horeeyey baa tahay falaysa qablaka adiga hortaa ma ahaanin shayun shayna ma ahaanin wa anta adigu alaakhiru kii dambeeyey baa tahay falaysa bacdaka gadaasha ma ahanin shayun shayna shayna kaama dambeeyo wa anta adigu aldaahiru ka sarreeya ayaa tahay falaysa fowqaka dushaada ma ahanin shayun shayna ma ahanin wa anta adigu albaailu ka dhow baa tahay falaysa duunaka sokoda ma ahanin shayun shayna ma ahanin yacni shayna waxa weeye kaama dhowa iqdi ilaahayow iga gud canii aniga xaggayga addayna daynta iga gud waqnini iga kaafi min alfaqri baahida oo baahida iga saar rawaahu muslim <clears throat> xadiikan isaguna wuxuu inoo tilmaamaya alle subxaanahu wa tacaala magacyadiisa iyo tilmaamihiisa wax ka mida ilaahay rububiya loo sheeg samaawaadka rabbigeedii inuu yahay ka maamulaya ee abuuray ee waxaweeye iska leh ayaa all subaana wataaa lagu tilmaamay aam intaba all subaana wataaa waa lagu tilmaamay rab samaawaat rabbigoodi inuu yahay samaawaadkaas si gaara loo sheegay wa rab carshi caiim carshigaas si gaara loogu sheegay rabbana waxa weeye bini aadamka kii abuuray inuu yahay rabba kulli shay wax kasta allihii abuuray inuu yahay tilmaamihiisaa la sheegay ilahay waxaa lagu magacaabaya alwal inuu yahay nabigaana macneeye awal waxa looga jeedo waa alzali waa allaha weligiiba joogay fi zaman lqadiim alwal aladi laysa qablahu shay yacni wujuudkiisu waa azali oo xilligii hore alla subxaanahu wa tacaala waa joogay cidina kama horayn xadiikii bukhaari waa kii ah kaana allahu walaa shaya macah lafdigii kalena walaa shaya hayru ilaahay waa ahaada oo waa jiray iyadoo wax kale aanay wehelin idan alwal falaysa qablahu shay wa anta alaakhiru taasina waa baqaaga iyo daa'ibnimada kullu shayin haalikun ila wajha wayabqa wajhu rabbika duljalaali wlkraam cidda baaqiga soo noqonaysa waa alle subxaanahu wa tacaala cidda daatahaan mutaysanaysa weligeedba inay baaqi noqoto waa alla subxaanahu wa tacaala baqaagiisu waa daati makhluuqaadka kale wixii baaqi noqonaya ee daa'im noqonaya alla subxaanahu wa tacaala ka dhigay sidaynu hore usoo tilmaannay amaaniyatun xukmu lbaqaa'i yacummuha min alkhalqi walbaaquuna fii xayizi alcadami wa alcarshu waalkursiyu naarun wajanatun cajabun waarwaaxun kada allawxu waalqalamu waxyaabaha makhluuqaadka lagu tilmaamay weligoodba inay baaqi yihiin ilaahay baa baaqinimadooda siiyey iyagu laf ahaantooda iyo daat ahaantooda uma mutaysanayaan baqaa uma mutaystaan laakiin ilaahay baqaagiisu waa mid daatiya idan alakhiru falaysa bacdahu shay ilaahay waa ka dambeeya ee cidina aanay ka dambayn xagga baqaad iyo waxa weeye jiritaanka mustaqbalka dambe anta aahiru falaysa fawqaka shay aaahir waa allaha muuqanaya ee sareeya shayna aanu ka sarayn waa fawqa carshihi baainun min khalqihi carshigiisa ayuu ka koreeya khalqigiisana waa ka soocan yahay oo wuxuu uga soocan yahay dhinaca sare ee culuwiga ah ayuu alle subxaanahu watacaala iyadoy sidaa tahay ayuu haddana dhowya qariibun fii culuwihi iyadoo culuwigiisa iyo sarayntiisa lala qabo ayuu haddana dhowya oo waxa weeye shay walba inooga dhowya wa anta albaatin allaha dhow baa tahay khalqigiisa u dhow hadday tahay xogogaalnimo xaalkooda inuu la socdo falaysa duunaka shay shayna kaama sokeeyo ayna kaama sokewaataynu soo dhaafayna qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha caaisha inay tidhi wallaahi inii la fi lbayt wa inahu la yakhfa calaya bacdu kalaamiha haddana alle subxaanahu wa tacaala min fowqi sabci samaawaat ayuu ka maqlay aqalkan kula jiray hadalka ay nabiga kula hadlaysa calayhi salaatu wasalaam wax ka mida ay dhaafayeen oo aanan maqlay allna wuxuu ka maqlay min fowqi sabci samaawaat isagoo halkaas alle subxaanahu watacaala jooga ayaa haddana wax kastoo kownkan ka dhacaya aanay waxba ka qarsoonayn oo uu waxa weeye shay walba uu inooga dhowya xadiikaas waxaa laga qaadanaya ifaat badan iyo asmaa badan ayaa alle subxaanahu watacaala looga faaiidaysanaya wqowlihi sal llahu alayh wasalam yo qowlkii nabigu uu yidhi inakum idinku satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan kama tarawna alqamar sida dayaxa aad u arkaysaan laylata albadri habeenka caddada afariyo tobnaadka ee waxa weeye aniga iguma yaal hal xadii jaak la khayr nusadeeda oo ka maqanta wqowluhu sal allahu alayh wasalam waanaan soo hubin doonaa nuskhada muctamadka in sha allahu tacaala wqowluhu sal allahu alayh wasalam yo qowlkii nabigu uu yidhi lama rafaca asaxaabatu markii saxaabadu kor ay u qaadeen aswaatahum codkooda bidikri xuska ay kor ugu qaadeen markay nabiga la socdeen calayhi salaau wasalaam ayuha nnaas dad irbacuu u kaadiya calaa anfusikum nafihiin fainakum idinku laa tadcuuna baryi maysaa asamma mid dhagala oo aan idin maqlayn iyo walaa haa'iban iyo mid maqantoonna inamaa tadcuuna waxaad baryaysaan samiican alle waxa weeye maqlaya oo maqal ku tilmaaman basiiran idin arkaya qariiban dhow ina aladii kii tadcuunahu aa baryayseen aqrabu ilaa axadikum midkiin waa uga dhow yahay min cunuqi raaxilatihi hashiisa ama gaadiidkiisa qoorteeda hasha uu fuushan yahay qoorteeda alla subxaanahu wa tacaala waa uga dhow yahay muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqaya xadiidkan isaguna wuxuu tilmaamayaa xadiikii hore ayuu la mid yahay waanta alaahiru falaysa fawqaka shay wa anta albainu falaysa duunaka shay macnahaasuu inoo sii adkaynaya yani alla subxaanahu watacaala isagoo culuwiga ku sifaysan oo khalqigiisa ka soocan oo ka sarreeya ayaa maca dalika alla subxaanahu watacaala codkooda maqlaya arkaya xaalkooda la socda uu u dhow yahay alla subxaanahu watacaala uu u dhow yahay sidaa awgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay la qaylinaya tahliisha iyo takbiirta la qaylinaya ayuu nabigu hi calayhi salaatu wasalaam codka hoos u dhiga alla subxaanahu wa tacaala codkiinna waa maqlaya marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiikaas ifatu samci ifada samciga iyo ifat lbasar iyo ifat lqurbi ifaadka noocaasa ayaa alle subxaanahu wa tacaala loo sugayaa oo waxa weeye laga qaadanaya xadiika iyo wa qowluhu sal llahu alayh wasalam inakum idinku satarawna rabbakum rabbigiin baad arkaysaan kama tarawna alqamar sida dayaxan aad u arkaysaan laylata albadri habeenka caddada albadrina waxaa loogu magacaabay min albidaar baa laga keenay waa habeenka afariyo tobnaadka iyo habeenada la midka ah ee xilli hore ayuu dayuxu soo baxa oo uu soo degdegaa laa tudaammuuna isu ururi maysaan fii ru'yatihi aragtidiisa isugu iman maysaan ama laa tudaammuuna laydinku cidhiidhi maayo oo laydinku dulmin maayo fii ruyatihi aragtida ilaahay aad arkaysaa miimka haddii la khafiifiyana waa min adayb waa ulmiga ayaa laga keenay yani laa tudaamuun laa yalxaqukum daymun fii ruyatihi yani aragtida ilaahay la arkaya intay cidhiidi noqoto isugu xoog sheegan maysaan oo midibo mid ka riixan maayo waa haddii la khafiifiyo laa tudaamuun ay laa yusiibukum walaa yalxaqukum dayb ay ulmun macnaha labaadna waa in miimta la shado laa tudaamuuna oo laga keenay min adammi ay laa yandamu bacdukum ila bacdi fii ru'yat illaahi caza wajal isu kaalmaysan maysaa labada macnoba waxaa looga jeedaa mid waliba halkiisuu ku arkaya si cadaanana waa u arkaya uma baahna cid kale inuu la kaashado la istuso waxa weya uma baahna fain istaactum haddii aad awoodaan an laa tuglabu inaan laydinkaga adkaan cala salaatin salaad qabla uluuci shamsi ee la tukanaya intaanay quraxdu soo bixin iyo wa salaatin salaad qabla huruubiha inta aanay dhicina tukataan fafcaluu sameeya xadiikan waxa uu shiku u keenay ifatu atajali oo aynu kusoo sheegnay aayadihii ka hadlaya ilaahay subxaanah wa tacaala in la arkay ifada ilaahay loo sugayaana waa ifatu tajali ilaahay khalqigiisa inuu usoo banbaxayo xijaabkana iska faydayo kadibna dadku ay arkayaan kadibna dadku waxa weeye ay arkayaan fayatajallaa lahum rabbuhum yadxak fayanduruuna ilayh waata saxiixu muslimka ku timi ilaahay waa u soo banbaxaya oo tajalli buu u samaynaya xijaabkana waa isaga faydayaa kadibna ilaahay bay eegayaan ifatu ru'yana aayadaheediina shiikhu waa inoo soo tilmaamay isagoo aayaatu sifaat soo tilmaamaya xaadiistana xadiidkan uu ka soo qaatay laakiin ka mas'al ahaan halkeeduu shiiku inoogu keeni doonaa insha allahu tacaala xadiikani wuxuu ka mid yahay min axaadiii ifaat buu ka mid yahay sideedaana loo sugaya ifada ilaahay loo sugayaana waa ifatu tajali sida aynu aayaadkada kusoo tilmaanay halkaas an iyo toban xadii ayaa waxa weeye aynu ku soo marnay nuskadayda markaan ka hadlo xadiikii hadda aynu ku kordhinayna bay ku noqonaysa horena waxaynu u sheegnay aayadood iyo xadii shiikhu inuu inoo sheegi doono xadii saasay ku dhayi sida nusakda muctamadka ah ay waxa wey tilmaamayaan ilaa amaali hadihi اlaxaadii ilaa laga gaadhayo axaadiistan kuwa la midka ah laga gaadhaya alatii axaadiistaasoo yuhbiru fiiha gudaheeda uu ka waramay rasuul lahi sal lahu alyh wam rasuulkii alleh can rabbihi rabbigii uu ka waramayo mima kii xaggiisa uu kaga warbixinayo yuhbiru canhu uu kaga waramayo oo uu kaga sheekaynayo ifaatkiisa iyo tilmaamihiisa adii inta inoo sheegay ayaa waxa uu leeyahay waqis calaa ah ee tilmaamaha alle subxaanahu watacaala ka hadlaysa waayo qaacido guud ayuu kitaabka bilowgiisa inoogu soo sheegay maa wasafa allahu bihi nafsah wamaa wasafahu bihi rasuuluh in sideeda loo sugo wixii alle subxaanahu watacaala kitaabkiisa uu isugu sugay nabiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa uu ugu sugay labada mid walba tusaalayaal ayuu ka soo qaatay waila axaadiista ka hadlaysa sifaadku aad iyo aad bay u badan tahay sida kitaabka allaba ay waxawe ugu badan tahay iku waxa i faina alfirqata naajiya firqada badbaaday ee ka badbaaday firqooyinka halaagsamaya alfirqata annaajiya waxa loogu bixiyey iyadoo laga qaadanayo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee saxaabada badan inoo soo warinayeen min xadiii mucaawiyata wagayrihi min asaxaaba وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة midii waa tii ku socotay manhajka nabiga calayhi salaau wasalaam iyo sunnadiis idan saddex iyo toddobaatankii ummadan loo qaybiyey waa ta keliya ka badbaaday magaceedu saasuu ku noqday alfirqat naajiya kooxdii badbaadaysa fa ina alfirqata annaajiya firqada ama kooxda badbaadaysa ahli sunnati ahla sunnati waljamaaca oo ah kuwa sunnada u saaxiibka ah iyo kulanka waxaa lid ku ah ahlu lfurqati kuwa bidcada iyo kala tagga u saaxiibka yuminuuna waa rumaynayaan bidalika arrinkaa waa rumaynayaan yacnii wixii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu alla u sheegayee magacyaya tilmaama ah waa rumaynayaan kamaa yuminuuna bihi kamaa yuminuuna sida ay u rumaynayaan bima ahbara allahu bihi waxa alla u ka waramay fii kitaabihi kitaabkiisa min hayri taxriifin iyagoo aan badalayn walaa tactiilin iyagoo aan madhnaysiinayn wa min hayri takyiifin iyagoo aan qaabaynayn walaa tamhiilin iyo iyagoo shabihitaan iyo aan ku samaynayn horuu shiikhuu inoogu soo sheegay markuu aayaadka tilmaamaya ayuu wuxuu inoo sheegay marka alle subxaanahu watacaala loo sugayo tilmaamaha kitaabka alle ku yimi waa in afartaa shay layska ilaaliya labana ay ku saabsan tahay sugitaanka ay ku saabsan yihiin xaaladda la sugayo labana ay tahay laba laga digtoonaanayo marka diidmada la samaynayo xagga diidmada waxaa layska ilaalinayaa taxriif in la badalo iyo taciil in la madnaysiiyo labaduna waa kala xunyi labada waxa sii xun taxriifkaa sii xun waayo intay madhnaysiiyeen bay alfaadiina waxa weeye badeleen marka la sugayana labaa layska ilaalinayaa in la qaabeeyo iyo in waxa weeye la matalo labadana waxaa sii fog tamiilkaa sii fog waayo qaabayntu waa in la qaabeeyo tamiilkuna waa in la yidhaahdo waa hebel oo kale in waxa wey qaabayntii lagu sii talax tago intaaba waa layska ilaalinaya shiikhu waxa ui bal iska daaya hoom iyagu waa alfirqa naajiya ahli sunnati wljamaca hom yagu alwasatu waa dhexdhexaad fii firaqi lumma ummadda kooxaheeda ayay dhexdhexaad u yihi waa ummad waxa weey wasata kama ana hadihi lumma sida ummadani ay u tahay waa ummatu muxamed sal allahu alayh wasalam hiya yaduba alwasat dhexdhexaad ay u tahay bayna alumam ama fi lumam ummadaha dhexdooda shiikhu halkan wuxuu inooga gelaya masale muhima oo uu shiikhu ku caddayn doono wasaiyatu ahli sunnati waljamaca ahlu inay dhexdhexaad yihiin alwasat e, waxaa la yidhaahdaa waa e, alcadlu walistiqaama cadaalada iyo toosnaanta wasat baa la yidhahda waxaa kaloo wasat la yidhaahdaa altawasudu bayna ashayayn aw bayna aarafayn labada dacal dhexdooda in la dhexdhexaadsado ama xisi ha noqdo ama macnawi ha noqdo kaana waxaa la yidhaahdaa tawasut baa ama wasat baa ama macaanida ha noqoto oo laba macno isku lida ha dhexdooda ha dhexdooda ha ama laba shay oo xisiya oo labada dacala dhexdooda waxa weey ha lagu socdo ha la la yidhaahdaa wasat baa la alfira naajiyana marka loo eega awaaifta lumay kooxaha lunsanee ahlulbidaca ah waxay u yihiin wasa iyo dhexdhexaad bay u yihiin asiraa mustaiim jidka toosanee laynaga doonayo hadday tahay cibaadaadka iyo hadday tahay caqaa'ida waa jidka waxa weeye aan baydhsanaynee toosan waa aqrabu waxa weeye ariiqin ila alhadaf yoolkii lagu socday wadada toosan ee ugu dhow aqrabu almasaafati bayna arafay yacni laba dacal masaafadeeda ugu dhow ayaa waxaa la yidhaahdaa mustaqiim baa la yidhaahdaa marka taa macnaheeduna waxay tahay jannada aynu u soconno iyo raalli ahaanshaha alle wadaa laynoogu jeexay wadadaa la jeexay siraatulmustaqiimku waa wadada ugu dhowey jannada lagu gaadhaya bal waa wadada keliya lagu gaadhaya wadooyinka kale waxa wey qofku hadduu u baydo waxa wey waa lumaya waana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu walaa tattabicu subul fatafaraqa bikum can sabiili wadadaa toosanna laba qaab baa looga baydhaa talaxtad iyo gaabis ayaa looga baydhaa sida ibn اlqayim raxmat ullaahi calayh iyo ibn اljawsiga ay tilmaamaan shayaanku ma kala jecla labada ku kugu lumiyo talaxtag inuu kugu lumiyo oo xaqii inta aad qaadato xagga kale inaad u dhaafto oo aad ku talax tagto iyo inaad ka gaabiso waayo labada mar kastaba waxaad seegtay wadadii toosnayd siraaulmustaqiimkiibuu kuseejiyey ayuu kuseejiyey marka wadada toosani waa ta dhexdhexaadka awey markaynu caqiide ka hadlaynana ahlu sunnati waljamaaca waxay ku taagan yihiin dhexdhexaadka wadadii toosnay ayay ku taagan yihiin qola waa dhaafeen oo xagga kaley u dhaafeen qolana waa ka gaabiyeen sida aynu caddayn doono shiikhu wuxuu ihi waxay la mid tahay ummadda nebi maxamed sida ahlu sunnati waljamaaca sida ay dhexdhexaad ugu yihiin ummadan muslimka ah ummatu muxamed ummat lijaaba dadkii nabi maxamed ajiibaya muslimiinta ah kooxahooda kala duwan sida ay dhexdhexaad ugu yihiin ayaa muslimkoo dhanina uu dhexdhexaad ugu yahay diimaha kale yahuudiyada oo gaabi sameeyey iyo kiristaankoo talaxtag sameeyey ayay waxa wey u dhaxeeyaan ihdina raa mustaqiim iraa ladiina ancamta calayhim ayr lmaqduubi calayhim wala daliin almaqduubu calayhim kuwa loo cadhooday waa yahuudda se nabigu uu ku macneeyey ee kuwa lumayna waa kiristaan kuwa loo cadhooday waa kuwa gaabiyey iyagoo cilmi leh oo xaqii og ayay waxa weeye ka leexdeen xasadan wabagyan min cindi anfusihim nasaaraduna iyaguna waxa wey jahli bay ku dhaceen jahli awgeed bay ayay u lumeen marka nasaaraduna talaxtag bay ku dhaceenoo uluwi bay sameeyeen yahuudduna gaabis bay sameeyeen muslimkuna waa u dhexeeyaa sida muslimku diimaha uu ugu dhaxeeyana ayaa ahlu sunnuhuna u dhaxeeyaan kooxaha muslimiinta ay shiikha inoosii faahfaahin doona fahum yagu ahlu sunnuhu wasaun waxay dhexdhexaadsadeen fii baabi sifaat illaahi subxaana baabka tilmaamaha alle bayna ahli taciil kuwa madhnaysiinta u saaxiibka ilaahay sifaatkiisa ka madhnaysiinay aljahmiyati ee jahmiyada ah iyo wa ahli tamhiil kuwa matalaada u saaxiibka ah ee ilaahay ku shabahaya khalqigiisa ku shabahaya baabkaa wasat bay ka yihi waa wasatun fii baabi sifaat bayna awaa'ifi ahli lbidac ahlulbidacu marka laga hadlayo baabka sifaatka guud ahaan labay noqdaan qolo waxa weeye ilaahay ahlulbidac aynu sheegayna qolo ilaahay sifaatkiisa diiday iyo qolo intay u sugeen ku talax tagay oo ka dhigay sidii tii makhluuqoo kale oo odhanaya ilaahay qacan buu leeyah laakiin waa taa kale qolena waxay leeyihiin laysa lilaahi yadu ilaahay qacan ma laha qolena waxay leeyihiin lilaahi yadun ka yadina taa iyadoo leeyihi labadaa qolay ahlu sunnuhu u dhaxeeyaan ilaahay tilmaamaha isu sheegayna waa u sugeen waxay kaloo ku ladheen laysa ka milihi shay ilaahay tilmaamihiis iyo daatadiisa iyo dhigiisa shayna ma ahaanin wasadka adiladu tilmaamaysaana waa taas wixii allah uu isu sugay in loo sugo laga ilaaliyo tashbiih iyo tamiilna laga ilaaliyo qolada diiday horeynu usoo sheegnay waxaa ka mid ah qolo magacyada iyo tilmaamaha labadaba diiday oo shiikhu hadda uu sheegay aljahmiya yacni waa qolada ku talax tagay diidmada shiikhuacalka qolada diiday buu inoo sheegay waa aljahmiy dhinaca kalena qolada sugitaanka ku talax tegay oo ah almumaila wlmushabiha ayuu shiikhu inoo markii dambena culimmadu waxay qaacidaba ka dhigeen qofku sifaatka alle wax ka ah xitaa hadduu diido in la yidhaahdo tajahum ku dhacay waayo waxaa bilaabay sifaatka in la diido jahm bnu safwaan baa bilaabay oo ugu horeeyey ee waxa weeye bilaabay isagoo ka qaatay aljacd bnu dirham shiikhiisa ka qaatay an allaha lam yukalim muusa takliima iyo waxyaabaha la midkaa ah markii uu diiday waxaa ku soo xiga oo ka qaatay tacdiilka almuctazila oo iyagu jahmiyada waxa weeye ku khilaafay xagga magacyada waayo jahmiyadu magacyadoo dhanna waa diideen tilmaamahoo dhanna waa diideen muctaziladu magacyadii bay sugeen laakiin waxay diideen ifaadoo dhan bay diideen xagga ifaadka jahmiyay ka noqdeen amiicun bilaa sam basiirun bilaa basar waa kuwa odhanaya ashaacirada iyo maaturidiyadana iyaguna asmaadiina waa sugeen tilmaamihiina qayb bay sugeen toddoba sifo ayay sugeen inta kalena waa diideen baaqigana waa diideen iyaguna inta ay diideen bay jahmiye ku noqdeen oo ciladii jahmiyadu ay magacyada iyo ifaatka ay u diideen ayay iyaguna inta ay diideen u diideen laakiin ahlu sunnati waljamaca waxa weeye waa khilaafeen ilaahay tilmaamihiisa iyo magacyadiisa waa u sugeen waxay kaloo khilaafeen qolada intay sugeen iyaguna ka dhigay sida ta makhluuq oo kale oo iyaguna khilaafay adilada tilmaamaysa ilaahay khalqigiisa inaanu matalin inaanu shabihin inuu ka soocan yahay tilmaamihiisu inay ka duwan yihiin nusuusta noocaasa iyaguna khilaafeen idan ahlu sunna waa wasatun fii baabi ifaat baabka ifaatka kooxahaasa udhexeeya wa hum iyagu ahlu sunnuhu wasatun waa dhexdhexaad fii baabi afcaal illaah ilaahay afcaashiisa baabkeeda dhexdhexaad bay ku yihiin bayna aljabriya kuwa khasbitaanka qaba iyo wlqadariya kuwa waxa weeye qadarka loo nisbeeyey labada qolay udhexeeyaan marka laga hadlayo ilaahay afcaashiis iyo waxa uu samaynayo ficilada uu samaynayo iyo waxa uu abuurayo iyo doonitaankiisoo ficila waxyaabaha noocaasa alla subxaanahu wa tacaala marka la eego waxay u qaybsameen ahlulbidacu laba qaybood qolo odhanaya ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ficilka uu samaynayo ee ficil kastoo kownka ka dhacaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh oo abuuray ee addoonkuna waxbaba kuma laha ficil kastoo dhacayana ilaahay baa loo nisbaynay adoonkuna wax shaqaa kuma laha ikhtiyaarkuma laha doonitaankuma laha kasabkuma laha wax shaqaa kuma laha ficil kastoo aynu samaynayna ilaahay baa iskaleh ilaahay baa loo nisbaynaya taana waxaa ka dhalatay in waxa weeye ficil kastoo la sameeyo bini aadamku uu sameeyo in waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala loo nisbeeyo adoonkana aan waxbaba laga saarin waa sida jabriyadu ay qabaan aljabriya kuwa qaba ilaahay inuu ficilada addoommadu ay samaynayaan inay ku khasban yihiin doonitaanna inaanay lahayn aljabr waa khabitaan in layskhabayo waa kuwa odhanaya ficlu laadamiyi ka xarakati lmurtacish bini aadamka ficilkiisu waa sida kii faaliga qabay ama gariirka qabay ee qacmuhu dhaqdhaqaaqaye waxa weeye ficilkiisoo kale wey qofka irticaashka qaba ee qacmihiisu ruxmaya ee aan awoodayn qacantiisa inuu joojiyo ee koobka biyaha haddii uu qabto uu ka dhacay ficilka noocaasa iraadadiisa maaha ma doonayo isagu wuxuu doonaya shayga inuu qabsado laakiin wax ka awood badan baa wata waxay dhaahdeen waa sida geedka dabayshu ay ku soo dhacayso ee midig iyo bidixadba dhinac ay waxaweye dabayshu kaga soo dhacayso dhinacaana ay u leexinayso taasoo kale ayay la mid tahay ficilada dadku ay samaynayaan taana waxaa ka dhashay qofka ficilkiisa inaan loo qaban asbaxtu munfacilan lima yakhtaaruhu minii faficlii kulluhu aacatu kii u gabeeyey waa kii lahaa yani waxaan u ahay munfacil mid fulinaya oo aqbalaya inficaal waxaa la yidhaahdaa shaygu inuu sidiisa iskii wax u qabto koob baad halkan dhigtay dabeedna waxaad leedahay kasartu lkasa fankasar ya koobkii baan jabiyey fankasar fahuwa munkasir waa munfacil yani wixii lagu sameeyey unbuu fulinaya wax khiyaara ma leh waa sida koobkaa burka lagu dhuftaacabay wey ficilkiisu asbaxtu munfacilan lima yakhtaaruhu wuxuu alla iga doonaya faficlii minii kulluhu aacaat hadday sidaa tahay o waxbaba kulahayn ficil kastoo aan sameeyo xumaanba ha noqdo ilaahay baan ku adeecaya waayo ilaahay baa iga doonay kii kalena waa kii lahaa alqaahu fi lyami maktuufan waqaala lahu iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaai badweyn baa la dhex dhigay dabeedna waxaa la yidhi iska ilaali inaad qoydo ma awooday uu khasbany qolada jabriya la yidhaahda waxay leeyihin waynu khabanna waynu khasbanna wax doonitaanana malihi idan afcaasha dadku ay samaynayaan dhammaanteed alle subxaanahu wa tacaala baa iska leh dadkuna waxba kuma laha lid waxa ku ah alqadariy qolada qadariyada loo yaqaano waana muctailada waa nimanka muctasilada loo yaqaano iyaguna dhinaca kale istaageen waxay leeyihiin addoommada ficiladooda iyaga ayaa doonaya iyaga ayaa samaysanaya ilaahay ma doonin mana abuurin ba idhahdeen mana abuurin qoladaasina halkaasay ka baxeen waxay u sugeen adoonka doonitaan bay u sugeen mashiia ayay u sugeen laakiin way ku talax tageen waxay ka dhigeen mashiiadiisu inay tahay mid kaamil oo dhammaystiran ficilkana inuu isagu samaysanayo abuuranayo allana subxaanahu wa tacaala wax shaqaa inaanu ku lahayn bay ka dhigeen qoladaasina iyaguna waxa weeye dhinaca kale istaageen ahlu sunnati waljamaaca iyagu way dhexdhexaadsadeen labada qowl sida adiladu ay tilmaamayso waxay leeyihin wax kastoo koonkan ka dhacaya ilaahay baa doonay wax kastoon koonka ku suganna ilaahay baa abuuray ficilada biniaadamku ay samaynayaan ilaahay baa doonay ilaahay baana abuuray subxaanahu wa tacaala iyadoy sidaa tahay haddana biniaadamku wuxuu ku leeyahay doonitaan iyo saamayn iyo ikhtiyaar ayuu waxaweeye ku leeyahy waayo doonitaanka aad leedahay laftiisu ee kalifaya ficilkaa inaad samayso waxa weeye ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala ilaahay baana doonay ilaahay baana doonay wamaa tashaa'uuna ila an yashaa allahu rabb lcaalamiin yacni dooni maysaan ilaa uu alle subxaanahu wa tacaala uu doono taasina khasbitaan ma ah sidee laysu waafajinaya hore waxaynu usoo sheegnay alla subxaanahu watacaala wax kastoo kownkan ka dhacaya inuu og yahay si duuduuban iyo si faahfaahsan labadaba ilaahay waa sii ogyahay waxyaabuu sii ogyahay waxaa ka mida ah. ninka hebel la yidhaahdo oo labada kun iyo lix iyo tobanka burco jooga maalinta noocaasa inuu waxaa doonayo oo doonitaankiisa uu ku samaynayo ayuu alla subxaanahu watacaala ayuu sii ogaaday wataynu soo sheegnay qadarku inuu maraatib leeyahy waluha alcilm inuu ilaahay sii ogaaday waxa dhici doona talabaad waxa uu ogaaday inay dhici doonaan inuu qorayo ta saddexaad inuu doonayo ta afraadna inuu abuurayo ti bay soo gudagelaysa marka marka la leeyahay doonitaan baa loo sugaya doonitaankaagaas adaa iskaleh adaa doonaya adaa bilaabaya laakiin waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala waa sii oga lowxulmaxfuudkuu sii geliya uuna doonay marka la fulinayana alla subxaanahu wa tacaala adiga iyo ficilkaagaba ilaahay baa abuuray ilaahay baa iskaleh idan ahlu sunnati waljamaca sidaasay qabaan ficil kastoo aynu samaynayna ilaahay baa iskaleh isagaa doonay abuuray wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun wamaca dalik doonitaanna waynu leenahay liman shaaa minkum an yastaqiim liman shaaa minkum doonitaan baa laynoo sheegay ninkii doonaana ha lumo faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur mashiia waa laynoo sheegay sidaasaana ahlusunnati waljamaca qabaan qowlka wasadkaahina ee dhexdhexaadkaahina waa qowlka noocaasa ilaahay in loo sugo afcaashiisa in loo sugo addoonkana in loo sugo mashiica in loo sugo halkanna jabriyada waxaa soo gudagelaya aljahmiy waa jabriya marka masalada laga hadlay alashaacira marka masalada laga hadlayo waa jabriy way waafaqayaan laakiin jabriyada labaa loo qaybiyaa jabriyatun khaalisa qolo khasbitaanka ku cad oo ku fogaaday waa jahmiyada iyo jabriyatun mutawasita iyo jabriyo dhexdhexaada kuwaasina waa nimanka ashaacirada loo yaqaano oo waxay leeyihiin addoonku waa khasban yahay laakiin wax kasab la yidhaahda ayuu leeyihi wax kasab la yidhaahdo ayuu leeyahy kasabka iyaga laftoodaa fahmi waayey aadna way isugu khilaafeen laakiin nihaayadeedu waxay noqonaysaa sida raasiya ay sheegaan waa majbuurun fii suurati mukhtaar waa nin khasban laakiin muuqaalka u eeg mid khiyaar leh oo mashiica leh ayuu u eegya laakiin xaqiiq ahaan waa khasban yahay buu yidhah marka marka masaladan aynu ka hadlayno aljabriya waa aljahmiya iyo alshaacira iyaguna waa abaan ha ka sokeeyaan laakiin way la abaan marka firqooyinka laga hadlayo marna waxaa lagu magacaabaa masalada ay aaminsan yihiin marna waxaa lagu magacaabaa ciddii bilowday markaynu jahmiy leena waa nisba ila ljahmi ibni safwan ayaa loo nisbaynaya markaynu leenahay jabriyana waa masalada waa masalada qadariya markaynu leenahayna waa masalada muctaila markaynu leenahayna waa sababtii waxa wey logu bixiyey qolada labaad iyagu dhinaca kala taagan waa alqadariya waana muctailada muctasilada ayaa qaba addoonku ficilkiisa inuu doonayo oo abuuranayo allana subxaanahu wa tacaala aanu shaqa ku lahayn idan ahlusunuhu waxay u dhexeeyaan baabkaas bayna almuctazila wa bayna aljahmiyai wlshaacira wa fii baabi waciid illah baabka goodiga allana bayna almurjia murjiada ayay u dhaxeeyaan iyo wlwaciidiya kuwa goodiga loo nisbeeyey oo min alqadariyai qadariyada ahaaday iyo waayrihim ayrkood oo masalada ku waafaqay sida baab lwaciid waa baabka goodiga man facala kada facala allahu bihi kada wakada yudkhilhu naara jahannama khaalidan fiiha adilada la midka ah ee alla subxaanahu watacaala dadka dunuubta sameeyey loogu goodinayo nusuusta waciidka marka laga hadlayo awaaiftu ahlulbidacaahi laba qaybood bay noqdeen qole ku fogaaday oo ku talax tagay iyo qole ola intay sugeen bay ku fogaadeen waa sida qadariyada iyo khawaarijta iyo kuwa la midka ah oo waxay leeyihiin goodigu waa fulay sidiisa ayuu fulay cid haddii loo goodiyo ilaa ay ka toobad keento loo dambi dhaafi maayo sidaa awgeed shafaacadii bay diideen dadkii dunuubta waaweynaa in loo shafaaco qaado in loo dambi dhaafo in la cafiyo in la saamaxo waxyaabahaasoo dhan way diidaya waayo waxay leeyihiin alwaciidu naafi goodigu waa inuu fulaa inuu baaqdana maaha bay idhahdeen qolo kalena dhinaca kale istaageen oo ah waciidku inaanu fulayn haddii qofka laga helo inun iimaan haddii laga helo laa yaduru maca aliimaani danbun liman camila qofku hadduu iimaanba leeyahay dembi kastoo uu sameeyo waxba yeeli mayso jannaduu gelaya lana ciqaabi maayo qoladaasina dhinacaasay istaageen waa nimanka almurjia ah loo yaqaano alwaasiciya qofka haddii iimaan laga helo odhanaya qofka noocaasi waa badbaadaya iimaankiisuna waa kaamil labada qolo ayay u dhaxeeyaan qole waxay ku dhegeen man qaala laa ilaaha ila allah dakhala aljanna laa ilaaha ila allah hadduu yidhaahdaba annada ayuu gelay iyo qolo dhinaca kale istaagay oo ku dhagay qofkii dambi sameeya inuu naar mutaysanayo waman yacsi illaha warasuulah wayatacadda xuduuda yudkhilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiim qolona dhinacaasay ku degeen ilaahay wuu caasiyey shardi baa lagu xiday ah naar baa la gelinaya laakiin ahlu sunnati waljamaaca sida lagu yaqaano nusuusta ayay jamciyeen waxayna qaateen nusuustaasi waxay tilmaamayso dhexdhexaada oo ah hadduu qofku macsiyo iyo dembi uu sameeyo iimaan iyo islaamnimona laga helo waciid iyo gooddi mutaysanaya waxaana dhici karta iimaankiisa in loogu dhaafo ama sababo kale shafaaco iyo waxyaabaha la midkee dunuubta la isugu dhaafo xasanaad uu sameeyey ama shafeeco loo shafeeco qaaday ama duca loo duceeyey ama waxa weeye dunuub xanuuno iyo imtixaano lagu salliday waxyaabo badan oo tobanna gaadhaya ayaa dunuubta laysugu dhaafaa waxyaabahaasaa dunuubta loogu dhaafaya qolada waciidiyadu waxay leeyihin dunuubta waxaa laysu dhaafayaayoo keliya haddii laga toobadkeeno haddaan la toobadkeenin laa shafaaco iyo cafwi iyo xasanaad la sameeyey iyo masaa'ib imanaysa waxyaabahaasoo dhan laysugu dhaafi maayo waciidkuna waa fulayaa bay yidhahdeen murji'adu waa qolada qaba iimaanku inaanu waxa weeye camal lahayn aliimaanu qowlun wa camal sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan ama waa ictiqaadun biاljinaan wa qowlun biاllisaan wa camalun biاlarkaan awaaif badan bay u qaybsamaan waxaa ka mida qolo ku koobaya iimaanku inuu yahay ilaahay in la garto keliya faqad ilaahay haddaad taqaano mumin baa tahay kaamil liimaan waxaa ka mida qolo odhanaya aliimaanu waa atadiiq ilaahay in la rumeeyo waxaa ka mida qolo odhanaya waa wixii qalbiga degaya waa tasdiiq iyo acmaashii qalbiga awaaif badan bay u qaybsamaan waxaa ka mida qolo odhanaya xataa qalbi looma baahno ee waa in afka lagaga dhawaaqo afka in lagaga dhawaaqo waxaa ka mid oo ugu sahlan qolo odhanaya waa in qalbiga laga ictiqaadiyo carabkana lagaga hadlo laakiin camalku soo gudageli maayo oo loo yaqaano murji'at lfuqahaa loo yaqaano waana qolada ugu sahlanee ugu fudud qolyaha noocaasoo dhani waxa weeye waxay waasicinayaan waxaan murjaat fuqahaa ka ahayn waxay waasiciyeen baabka wacdiga ayay waasiciyeen oo qofka iimaan haddii laga helo waxay leeyihin qofka noocaasi waa qof badbaaday goodigana soo gudageli maayo wnnaasu fi liimaani shayun waaxidun kalmishti cinda tamaul lsnaani waa kuwa odhanay dadku iimaanka waa ku siman yihiin sida garfadha ilkaheedu ay u siman yihiin ayay dadku u siman yihiin iman jibriil wa iman ladi rakiba macaasi cindahum siyaan jibriil calayhi salaam oo afdal malaaika ah iyo kii dunuubta dhex dabaashay labaduba waa siman yihi maadaama asalkii iimaanka laga helay qoladaasi xaggaasay ku talax tageen kuwa kalena dhinaca kale ku talax tageen oo qofku haddii dembiba ka dhaco haddii aanu ka toobadkeenin waxa weeye waxay ka wa fii baabi asmaai liimaan asmaada iimaanka baabkiisa iyo wadiini diintana bayna alxaruuriya khawaarijta ayay u dhaxeeyaan almuctaila mise wlmuctaila wlmuctazila iyo muctasilada ayay u dhaxeeyaan iyo wa bayna almurjia wljahmiya naam wa bayna almurjiati waljahmiya iyo murjiada iyo jahmiyada ayaa udhexeeya marka laga hadlaya baabu lsmaai walaxkaamna laba qolo ayay udhexeeyaan ama awaaif bay udhexeeyaan baabulsmaai walaxkaam waxaa loo yaqaana waa magacyada loo bixinayo ummadan ummadan waxa weeye xilligan joogta magacyada lagu magacaabayo magacyadaasoo axkaami ay ka dhalanayso baabulsmaai walaxkaam mumin baa lagu magacaabaya muslim baa lagu magacaabaya axkaam baa ka dhalanaysa kaafir baa lagu magacaabay axkaam baa ka dhalanaysa munaafiq baa lagu magacaabaya axkaam baa ka dhalanaysa faasiq baa lagu magacaabaya axkaam baa ka dhalanaysa mubtadic baa lagu magacaabaya axkaam baa ka dhalanaysa baab walaxkaam baa layidhahda markaynu baabkaa ka hadlaynana ahlu dhexdhexaad ayay ku tilmaaman laba qolay u dhexeeyaan qolo talax tegay iyo qolo gaabiyey qolo talax tegay waa alxaruuriy waa nimanka khawaarijta loo yaqaano waxaana magaca loogu bixiyey meeshii ugu horaysay ku kulmeen meel xaruura la yidhaahdo ayay isugu tageen markii cabdulaahi bnu cabaas ugu tagayey waa nimankii khawaarijta ah iyo wlmuctaila nimanka muctailada loo yaqaano muctailadana ee masaladan ay ku waafaqsan yihin dhinaca kalena waxaa isku ah almurjia oo ay soo gudagalayaan ashaaciradu soo gudagalayaan maaturiidiyadu ay soo gudagalayaan jahmiyada iyo dawaaifta kale murjiada sida karaamiyada iyo kuwa lamidka ah labada qolaa loo dhexeeya labada qole maxay kale yidhaahdeen khawaarijtu waxay leeyihiin qofku dembi hadduu sameeyo kabaair unuub hadduu ku dhaco waxaa lagu magacaabaya gaal inuu yahay baa lagu magacaabaya waa khawaarijta gaal inuu yahay ayaa lagu magacaabaya axkaamteediina waa laga dhalinaya adduun iyo aakharaba axkaamteedana waa laga dhalinaya gaalkaasi waa nooce way isku hayeen ma kufru nicma mise kufru nifaaq mise kufru shirki iyaga laftooda isku khilaafsan laakiin waxay leeyihiin qofka dembiga way sameeyey waa gaal gaalnimaa lagu magacaabay adduun iyo aakharana xukunkeeda la siinay xukumkii gaalnimada la siinay haddaanu ka toobadkeenin muctailaduna waa la laakiin waxay kaga duwan yihiin iyagu magacii ayay ka gaabsadeen adduunyada oo waxay yidhaahdeen lagu magacaabi maayo qofka dembi weyn ku dhacay inuu gaal yahay lagu magacaabi maayo muminna lagu magacaabi maayo marka waxay ku waafaqeen khawaarijta waxay ku waafaqeen magacii islaamnimo in loo diido magacii iimaan in loo diida way isku waafaqeen laakiin maxaynu ugu badalnaa khawaarijtu waxay ugu badeleen gaalnimo muctasiladuna waxay idhaahdeen maya mansilatun bayna almansilatayn laa mumin walaa kaafir bay idhahdeen muminna ma aha gaalna ma aha bay idhahdeen labada midna lagu magacaabi maayo xukunka adduunyada waxaanu siinaynaa bay idhaahdeen kii islaamnimada aakhira haddii laysla tagana kii gaalnimadaanu siinayn halkaana waa ku kala duwan yihin laakiin natiijada soo baxaysa waxay tahay qofka dembi weyn ku dhaca ee waxa weeye ku dhinta isagoo aan ka toobadkeenin aakhira gaal buu noqonaya naartana waa ku abaadaya shafaaco iyo waxyaabaha laysugu dambi dhaafana mutaysan maayo halkaasay iska waafaqeen halkaas ayay waxa weeye iska waafaqeen sidaa awgeed isku dhinacbaa laga dhigay isku dhinac ayaa waxa wey laga dhigay qolada labaad waa qolada loo yaqaano almurji'at ljahmiyi oo iyagu odhanaya qofku wax kastoo uu sameeyo waxaa lagu magacaabayaa muminun kaamilu liimaan magaca iimaannimo oo dhammaystiran baa la siinaya wuxuu doona ha sameeyo oo iyaguna dhinaca kale isku taagay wataynu hadda tilmaamaynay ee kii dunuubta samaynayay iyo kii dadka ugu wanaagsanaa inay isku mid yihiin xagga iimaanka iyo axkaamta inay isku mid yihiin labaduba waa mumin labaduba waa ahluljanne labaduba waa badbaadaya inay simeen waa ta aynu waxawey tilmaaman baab lsmaai walaxkaam ahlu sunnuhu dhexdhexaad bay labada qolo ka sameeyeen iyagoo nusuusta jamcinaya qofka dembiga weyn ku dhacay iimaannimadiisa waa loo sugayaa laakiin iimaan mulaqoo dhammaystiran la siin maayo waxaa la siinayaa mulaquliimaan iimaankii wax ka mida ayuu yeelanaya waxaa lo odhanayaa muminun biiimaani faasiqun bikabiirati iimaannimadiisana mumin buu ku yahay dembiga uu sameeyeyna faasiq buu ku yahay adduunyada waxaa la siinayaa axkaamtii muslimkaa la siinaya waxna waa laga jafaya oo waxa weeye axkaamu lfisqi fisqiga axkaam baa ka dhalata muminkii aan faasiqa ahayn marhaatigiisa waa la aqbalaya laakiin kan marhaatigiisa la aqbali maayo marhaatigiisa la aqbali maayo waa siduu dawy cadlin minkum daway cadlin minkum waa axkaamta loo diiday wilaayadii baa laga qaadaya axkaam badan baa laynoo jideeyey lagu kala soocayo muminka iimaankiisu uu kaamilka yahay ee wanaagga sameeyey iyo muminka faasiqee dunuubta waaweyn dhex dabaalanaya farqiyaa u dhexeeya aakhara haddii la tagana ma sinna mid waxa weeye yadkhulu ljannata min awali wahli horuu jannada ka gelaya ka kalena waa taxta almashii'a ilaahay doonitaankiisa ayuu hoos yaallaa in shaaa cadaba bima facal wixii uu sameeyey baa lagu cadaabaya kadibna jannadu ku dambaynaya wain shaaa cafaa canhu haddii alla uu doonana maadaama uu mumin yahay waa la cafinaya ahlu sunnuhu dhexdhexaadkaasay qaateen wa fii asxaabi rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam markaynu masalada hadda ka hadlayna baab lasmaai walaxkaam iyo baabkii waciidka labadaba sababta keenaysa labada qolo labada dhinac inay kala istaagaan asalbay isku waafaqsan yihin waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala asalkaasi waxa uu yahay iimaanku ma shay keliya mise waa qaybqaybsama hal iliimaanu shayun waaxid aw shayun lahu ajza yatabacadu bitabacudiha iimaanku ma shay keliya ida dahaba bacdu dahaba kulluh mise waa shay qaybqaybsamayo qaybi hadday tagto wax ay ka hadhayaan labadan qole talax tegay waa khawaarijta xaruuriyada nimanka la yidhaahdo iyo muctasilada oo dhinaca murji'ada iyo jahmiyada wuxuuba waxay isku waafaqeen iimaanku inuu mid yahay oo aanu kala hadhay waxaa timid dabadeed xaalad qofkii iimaanna laga helay laga helay waxa weeye iimaankii wax ka midana laga waayay laa yazni zani xiina yazni wa mumin adilo tilmaamaysa qofka dembi weyn ku dhacay inaan iimaan laga helin markay qaacidadaa isku waafaqeen ayaa qole waxay xoojiyeen xaggii iimaanka adiladii sugaysay ayay xoojiyeen man qaala laa ilaaha ila allah dakhala aljanna taasay iyagu iyagu tixgeliyeen nusuustan kalena waxbaba kamay soo qaadin dhinacaasay tixgeliyeen waxay dhahan waa iimaanku waa shay keliya waxaanu haynaa qofku isagoo dembi sameeyey in iimaan loo sugay idanka dembi sameeye waa mumin kaamiluliimaan qolada kalena dhinaca kale istaageen waxay idhaahdeen iimaanku waa shay keliya qofkii dembiga weyn sameeyeyna iimaankiibaa loo diiday iimaankuna wax kala hadhaya maaha idan mumin ma aha qofka dembi weyn ku dhacay markaasayse sii khilaafeen sidaynu tilmaanay gaal baa lagu magacaabaya iyo xaalad dhexe ayuu waxaweye noqonaya sawaabkuna waxa uu yahay iimaanku inuu qaybsamo ajza inuu ka kooban yahay qayb ka midii ah haddii ay tagto waxa weeye qayb ka mida ah ayaa hadhaysa wa fii asxaabi rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alle asxaabtiisana waxay dhexdhexaad u yihiin wasaun waxay dhexdhexaad u yihiin bayna araafida nimanka waxa wey raafidada loo yaqaano shiicadii talax tegay iyo wlkhawaarij nimanka khawaarijta loo yaqaano labada qoloba saxaabada ayay waxa wey labaduba ay waxawey ku gafeen nimanka raafidada loo yaqaano ee saxaabada dhammaantood way gaalaysiiyeen waxaan aalulbeytka iyo afar saxaabiy oo kale ka ahay abidar iyo salmaan iyo miqdaad saxaabadaas iyo camaar bnu yaasir afartaa saxaabi bay ka soo reebeen inta kale waa gaalaysiiyeen aalulbeytkana waa ku talax tageen cali bnu abi aalib iyo xasan iyo xuseinna waa ku talax tageen khawaarijtuna dhinaca kale istaageen oo iyaguna waxa weeye xataa saxaabadii aalulbeytka oo cali iyo xasan iyo xuseen iyo ay kamid yihiin ayay gaalaysiiyeen labada qoloba waa laba qolo iyaguna ku talax tegay saxaabada laakiin ahlu sunnati waljamaaca labada qole ayay u dhaxeeyaan oo saxaabada way dhexdhexaadsadeen aalulbeytkana kumay talax tegin oo xaqii ay lahaa may dhaafin sida ay raafidadu sameeyeen saxaabadii kalena waxa weeye kumay talax tagin oo kumay fogaan gaabisna waxawe kamay samayn gaabisna waxawe kamay samayn sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan cid allaale ciddii nebiga la saaxiibtay ama khulafadii ha noqoto ama saxaabadii dagaalka ka qaybgalay ha noqoto ama ha noqoto saxaabadii aalulbeytka saxaabada dhammaantood iyagoo aan kala soocin ayay u sugeen suxbada nabiga ay la saaxiibeen fadliga loo tilmaamayna ay waxaweye u sugeen markaynu masalada soo dhowaynana culimmadu masaladan si kale ayay u dhigaan waana sida shiikhu uu u jeedo ahlu sunnuhu marka saxaabada laga hadlay laba qolay udhaxeeya bayna ashiicati wanawaasib shiicada iyo nawaasibta labadaa qolay udhaxeeya ashiica saxaabada labay u qaybiyeen wixii aalulbaydana waa ku talax tageen bal waxay gaadhsiiyeen ilaahnimay gaadhsiiyeen xuquuqdii uluuhiyada ee alla uu iska lahaa wax ka miday wixii aan aalulbayd ahaynna way gaalaysiiyeen naasibaduna cagsigooday noqdeen aladiina nasabu lcadaa liahli lbayt iyaguna waxay sameeyeen aalulbaytkana way hoos bay u dhigeen oo way aflagaadeeyeen oo way xumeeyeen axaabadii kalena way ku talax tageen laakiin ahlu sunnati waljamaaca labadaba way dhexdhexaadsadeen oo waxa weeye aalulbeytka fadligooda waa u sugeen saxaabada fadligoodana waa sugeen labada midna ka kale waxa weeye kamay horkeenin waa dhexdhexaad ahlu sunnati waljamaca ay ka sameeyeen baabu صaxaabati rasuuli اllahi sal اllah alayh wslam hada wallah aclam wsal اllah wslm cla nabiyina muxamed walih wصaxbih wslm xagga qiblada waa masale khilaafiya culimmada qaar waxay leeyihiin cilada la sheegay ilaahay baa hortiisa ah waa cilo mar walba la helayo ayay bacdu ahlilcilmi yidhaahdeen laakiin sida lafdiga daahirka xadiidka laga fahmayo waxa weeye haddaanu qofku salaad ku jirin masjidka gudihiisana waxa wey aanu ku sugnayn inaanay wax dhiba lahayn laakiin waa masale laysku hayo masjidka gudihiisa iyada marna lama ogola almusaaqu fi lmasjidi khaia waxa wey masjidka gudihiisa candhuuf lagu tufta waa dangi ayuu nabigu tilmaamay wa kafaaratuha dafnuha dambidhaafkeeduna waa in la qariyo la masaxo oo la aaso allah aclam